lcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu waxaan ku dhex jirnay kitaabkii buluuqu lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniyi raximah llahu tacaala qaala alxaafidu raximah llah wacan jaabirin ana nabiya sal lahu wacan ibni cumara qaala ibn cumar waxaa laga wariyey inuu yihi qaala rasuul lahi arinima xadiikiisa wacan jaabir bni samurata radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu alayh wali wasalama kana yaktubu qaa'ima uma yajlis uma yaquumu fayaktubu qaa'ima faman anba'aka anahu kana yaktubu jaalisan faqad kadab akhrajahu muslim wacan jaabir bni samura waxaa laga wariyey radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama nabiga kaana waxa uu ahaa yakdubu mid khudbeeya ayuu ahaa khudbada akriya qaa'iman xaaluya ku taagan uma markaa dabadeed yejlisu waa fariisan jiray uma markaas kabacdi yaquumu waa istaagi jiray fayaqdubu markaasuu khudbayn jiray qaa'iman isagoo taagan faman amba'aka qofkii kuu sheegay annahu nebigu kaana inuu ahaa yaqdubu mid khudbeeya jaalisan fadhi ku khudbeeya calaa kownihi jaalisan uu yahay faqad kadaba beenuu sheegay akhrajahu muslim xadiis muslim xadiidkan marka eh, muslim uu wariyey min xadiidi jaabir ibni samur waxaa laga qaadanaa khudbada in istaag lagu akriyo labana khudbadu inay laba tahayna waa laga qaadana fadhina oo udhexeeyo laba khudbadood istaagin lagu akriyo fadhigana udhexeeyo saddexdaas xugun ayaa laga qaadana ana nabiy sa isugu xigaan ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama kaana yaktubu qaa'iman uma yajlis waa fariisa jir uma yaquumu waa istaagi jir fayakdubu qaaima istaagu haddana ku khudbay jira faman anbahaka anahu kaana yakdubu jaalisa faqad kadib ninkii kuu sheegay inuu fadhi ku khudbay jiray waa beenuu sheegay rawahu muslim bukhaari isagoo xadiidkan ma werinin laakiin mid u ego weriyey min xadiid ibni cumar ibn cumar wuxuu yihi kaana nabiyu sala allahu alayh ali wasalam yakdubu qaaima nebigu wuxuu waa khudbayn jiray isaga oo taagan uma yaqcudu waa fariiso jiray uma yaquumu waa istaagi jiray kamaa yafcaluuna say hadda sameeyaanba aimadu ayuu nebigua samey jiray sala allahu alayh wali wasalam qofkii ugu horreeyey ee marka fadhi ku khudbeeya waxaa la yidhi wuxuu ahaa mucaawiyata bin abi sufyaan radia allahu canhu ayuu ahaayal shacabi iyo xasanulbasri iyo daawuus saasay ahayd nacam waxaa kaloo alxasanulbasri ah uu yidhi nebigii abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo waxay ku khudbey jireen inuu yidhi istaag markii cuhmaan oo waayeeloobay oo lafiis ay jilceen uu duqooday ayaa markuu intuu istaagi ku daalo ayuu waxyar fadhiisan jiray markau marka cabaariya inta uu fadhiyana maba hadli jirin haddana waa usoo istaagi jiray waa isla halkii khudba marka marka cusmaan mararka qaar wuxuu ufadhiisan jiray waxyar eh, wuxuu ufadhiisan jiray weynaantaas iyo awood la-aanta iyo ayuu ufadhiisan jiray tabardarada darada ayuu mararka qaar intuu fadhi yar dalo ayuu hore ka istaagi jiray oo aan ahayn fadhiga labada khudbadood udhaxeeya marka dadka qaara ah waxay arkayaan isagoo fadhiyo waxay u malaynayaan marka inuu fadhi inuu ku khudbaynayo sidaas marka laakiin khudbada kuma uusan haddi jirin xasanulbasri sidaasuu sheegay oo waxa uu yihi marka wuxuu ahaa eh, eh, uma ina cumaana cusmaan lamaa raqa wakabira uu weynaaday kaana yakdubu eh, waa khudbay jiri fayudrikuhu maa yudriku lkabiira qofka weyn waxa haleelo ayaa haleeli jira fayastariixu markaasu istiriixi jiray waxyaruu nasan jiray walaa yatakalamu mana hadli jirin uma yaquumu istaagi jiray fayutimu khudbatahu khudbadiisu markaa uu dhamaystiri jiray alqaadi ismaaciil awriye ibnu rajab saasuu leeya cumar ibnu cabdilcasiizna inuu marar qaar fadhi ku khudbeeyey waa la sheegay laakiin ibnu rajab waxa uu yihi cumar ibnu cabdilcasiiz waxaa laga yaaba inaysan soo gaarin sunnada ah in istaag lagu khudbeeyo maxaa yeele nin sunada raacis badanoo ahay adoo haday soo gaari layd ama waxaa laga yaabaa inuu ufahmo isaga inaysa waajib ahayn siyaabhaas siyaabahaasoo kale ma ansaxaysaa marka khudbada haddii fadhi lagu khudbeeyo hadday dhacdo in istaagii laga tago fadhi lagu khudbeeyo ma ansaxaysaa imaamu shaafici wuxuu ku tegey qofka hadduu awoodo ee istaag inuu istaag ku khudbeeyo hadduu awoodo ee uu fadhiisto khudbada inayna ansaxaynin ayb wabitaali haday khudbada ansixinna duhraa la tukana salaad jumca la tukan maayo maxaa yal khudbada waa waa waxaa weeyaan waa qeyb weyn oo kamid a salaada naam culimmada badankoodna waxay ku tageen inay ansaxayso macal karaaha oo khudbadii haddii fadhi lagu khudbeeyo waa ansaxay bay yidhahdeen laakiin karaaha ku jirta arrinta iyadaa arrin la necdaystay maadaama sunnadu aynan sidaas aysan ahayn saasaa loo badanyay waana qowlka maalik abu xaniifa iyo axmed bin xambal qowlkiisa mashhuurka ah isxaaq ibnu raahuyana uu ku tegey ibnu rajab fatxulbaarigiisa sida uu ku sheegay naam marka labadaas qowlee culimada ugu kala qaybsan yihiin wax marka buritaan keenaya khudbada inay burito oo salaad marka duhur la tukado waxaa weeyaan xoogaa adilo intaan ka xoog badan ayay u baahan tahay wallahu aclam marka waxaad moodaa inay karaahada un marka ay ay jirto nam marka istaajib khudbeyntiisa marka xadiidkan laga qaatay wacan jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaal kaana rasuulullahi rasuulka wuxuu ahaa sala allahu alayh waali wasalam idaa khadaba hadduu khudbeynaayo ishmarat caynaahu labadiisa indhood kuwa guduuto ayay ahayd kaana rasuulullahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka wuxuu ahaa idaa khadaba hadduu khudbeynayo ixmarad waa guduudanaysa caynaahu labadiisa indhood wacalaa waa kor noqonayo sawtuhu codkiisa washtadda waa darnaanayo qadabuhu caradiisana waa darnaanaysa xataa kaanahu waa isaga oo mundiru xataa intii kaanahu si isaga oo kale ahba mundiru jeishan ciidan mid u digaayo xataa kaanahu sidii isaga oo mundiru jeishan ciidan u digaayo yaquulu oo oranayo markaa sabbaxakum waa idinku waabariisteen cadowgii wamasaakum waa idinku galabaysteen cadowgii oo meesha ka dhaqaaqo ka baxa sidii mid ciidan u digaayo oo kale war waa la idin dabar jebin rabaa nimankoo idinku soo socdaan waa idinku waaberiisteen waa idinku galabaysteen ka bax taasoo kale qofka yani sida u qayliyey ninkaas oo kale u qaylinaya rasuulka alay salaatu wasalaam fayaquulu wuxuu odhanayay amaa bacdu intaas kadib fa ina khayra alxadiidi xadiid kan ugu khayr badan kitaabullahi ilahi kitaabkiisa wa khayra alhadyi hadyi dhaqan xanaan midka ugu wanaagsan hadyi muxamedin nebi muxamed dhaqankiisii sala allahu alayh waali wasalam wa shara alumuuri arrimaha wax ugu sharta badan wa shara alumuuri umuuraha shartooda wax ugu sharta badan muxdathaatuhaa teeda diin diinta lagu soo darisiiyo muxdathaatuhaa teeda lasoo darisiiyo wa kulla bidcatin bidca dhammaanteedna dalaalatun baadeen wa kulla bidcatin yani fa ina kulla bidcatin bidca dhammaanteed dalaalatun baadeen rawahu muslim xadiidka muslima wafii riwaayati lahu riwaayo kaloo muslim usugnaatay kaanat khudbatu nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabiga khudbadiisa waxaa ahayd yowma aljumcati maalinta jumcada yaxmad ullaha allow mahadinaayo wayusnii caleyhi waa ammaanaayey uma yaquulu markaasuu oranaya calaa itri daalika kaagaas ammaantaas oo xamdaladaas gadaasheeda ayuu wuxuu dhahay waqad calaa sawtuhu walxaal qad calaa iyadoo uu kor noqday sawtuhu codkiisa uu kor noqday ayuu wuxuu oranaya faina khayra alxadiid kitaabul hadalkii hore wafii riwaayatin lahu riwaayo kaloo muslim usugnaata waxay ku daray man yahdihi illaahu axadku alla hanuuliyo falaa mudilla wax baadiyeeyaan lahu isaga ma jiraan falaa mudilla ku baadiyeya lahu isaga baadiyeyaa ma jiran oo uma sugnaanin mid baadiyo falaa mudilla ku baadiyeeyo lahu uma sugnaanin isaga waman yudlil qofkii uu baadiyeeyo allana falaa haadiya ku hanuuninaayo lahu uma sugnaanin oo cid hanuuni kartaa mala walinasaa'iyi riwaaya nasaa-i sida xadiidkana wa kullu dalaalatin baadi dhammaanteedna fi naari bay ahaatay naarka dhexdeeda ayb xadiidkan jaabir iyo riwaayaadkiisaba waxay ka hadlayaan khudbada nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ku furfura jiray marka jaabir xadiidkiisa muslimaa werinaayo nasaa-ina waa weriyey masaa-il riwaayadiisa wa kullu bidcatin dalaala ayuu ku daray wa kullu dalaalatin fi naar ujeedo ayuu ku daray inta kalena muslim iyo isagoo isla weriyey xadiidka marka waxaa laga qaadanaa khudbada in ilaahay lagu ammaano xamdala in lala yimaado ilahay ina alxamda lilah la yidhaahdo in alla lagu ammaano tashahud in marka ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lahu la yidhaahdo ila khudbatu lxaajada iyadaba ku jirtay naam salliga nebiga caleyhi salaatu wasalaam aahaar badanaa kusoo aroortay min mawaadini salaati cala nabiy sala allahu alayh ali wasalam meelaha nebiga lagula salliyo waxaa kamid a ah khudbada jimcada ayb culamada shaaficiyada marka salliga iyo xamdalada iyo alwasiyatu bitaqwa alla kacabsiga la dardaarmo saddexdaasba waa waaji waa arkaan lkhudba saddexdooda waa arkaanta khudbadooda oo qofkii ka tago khudbadii maba ansaxaysan oo in marka lafdi xamdala oo lala yimaado ama alxamdulilah dhahdayaa ina alxamdulilah dhahdayaa hortoo in alla mahadin ay jirto tan kale waxa ay tahay salliga nebiga caleyhi salaatu wasalaam tan saddexaadna waxa weeyaan alwasiyatu bitaqwa dardaaran alla kacabsi laysu dhaqa marka alwasiyatu bitaqwa qasab maaha hal erayo la laazimayo ma jiran ee qofka waxaa u banaan marka nasiibku taqwa waxuu dhihi kara yaa ayuha annaas itaqu llah ama aayadihii nebiga calayhi salatu salaam ku furfuray jiray ya ayuha aladiina aamanuu itaqu xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa antum muslimuun ya ayuha annaas itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida waalwasiyatu bitaqwa iyada laftirkeeda an waa dardaaranki taqwadiiba lasu dardaarma marka uusiikum bitaqwa llah qasab ma aha culamada shaaficiyadana qasab waayo ma dhahayo qofku marka wuxuu ku gudan karaa ay eh, yani jumlo waxaa un laga rabaa jumlo tusayso alla ka cabsi dardaarankiisa in laysu dardaarmay alla ka cabsi sadexdaa marka waa arkaan salliga nabiga caleyhi salaatu wasalaa isagana waa rukni cinda shaaficiya marka waa in lala yimaado marka intaas hadda u sheegaa oo dhanba khudbat ulxaajaday ku wada jiraan taasoo qofkii la imaanaa iyagaa uga filan intaasoo dhan hadda aan sheegna waxaa kaloo marka xadiidka iyadana ku jirto nebiga khudbada markuu akrinay xma caynaahu wacalaa calaa sawtihi ishtita oo khudbada marka la akrinaayo qofka inuu marka uu qayliyo nacam ayb oo codkiisa kor u qaado oo yacni sidii nin dad cadow uga digaayo oo kale inuu marka uu khudbada u jeediyo waana usluubka khudabta loo jeediyo ayay kamid tahay marka waxuu la imaanaa tanna waa la imaanaa marka khudbat lxaaja lianna xadiidka jaabir khudbat lxaajada u sheega khudbatulxaaja marka ina alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruhu wanacuudu billahi min shururi anfusina wanastahdiihi sheekh ilalbani iyado ziyaadadaas waa daciif wanastahdiihi marka waa laga tega wanacuudu billahi min shururi anfusina wasayiaati acmaalina min sayiaati acmaalina man yahdihi illah falaa mudila lahu waman yudlil falaa haadiya lahu ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana maxamedan cabduhu warasuuluhu saddexda aayadooda marka wuxuu akrinaa taqwada aali cimraan suurat nisa iyo suurat alxisaan kabacdi faina khayra alxadiid kitaab allah wakhayra alhadyi ama bacdu faina khayra alxadiidi kitaab allah war yani sheeko waxaa ugu khayr badan kitaabka ilaahay subxaana watacaala maxaa saa ugu khayr badan lagu cibaadaystaan ajarna laga helaa oo mutacabadun bitilaawatihina wa khayra alhadyina hadyu maxamedin sala allahu alayh ali wasalam hadyiga waxaa la yihaha habdhaqanka habdhaqanna waxaa ugu khayr badan tii nabi maxamed sala allahu alayh ali wasalam oo sunadiisii iyo odhase qur-aankiiba udabaqa caaisha radia allahu canha markii la weydiiyey kayfa kaanat khuluquhu nabiga dabeecadiisa say ahayd kaanat khuluquhu lqur'aanu dabeecadiisu waxay ahayd qur-aanka oo qur-aanku ku dhaqmaya nabiga caleyhi isalaatu wasalaam wa shara alumuuri arrimaha waxaa ugu shar badan muxdathaatuha teeda cusub umuura umuuraadda la sheegaya waa maxay alumuuru fi diin waa umuuraha diinta ku saabsan wa ilaa umuuraha adduunyada ku saabsan e nabiga calayhi salaatu salaam waxaa laga wariyay inuu yidhi fii saxiix muslim antum aclamu biumuuri dunyaakum idinkaa taxay taqaanaan idinka ayaa ogaal badan adduunkiina arrimaha ku saabsan qofku marka sida beeraha loo fasha iyo sida guryaha loo dhista iyo isagii sida un uroon usamaysanaya sida uroon ayuu usamayna la oran maayo marka taasaa ugu shar badan wixii cusubaa shar badan adduunya iyo addiinba laysku laakiin waxaa jira maay washara alumuuri arrimaha diinta wey alumuuri ashaas marka waxaa laga qaada marka waxay tahay waa al oo iska cahdiye camal maa waxaa laga hadlaya diini weyaan mogtaha muxdathaatu waa kuwa diinta kuwooda lasoo darisiiyo gadaal laga keeno wa kula bidcatin bidca dhammaanteed madalaalatun baadiya meeshaan marka lafdiga kullu oo cumuum tusaayo ko siia siiqa min siiqa alcumuum oo ah annakiratu idaa udiifat tufiidu alcumuum annakiratu fi siyaaq sharci tufiidu lcumuum siiqda oo marka laga hadlaayo cumuum iyo waxyaabahaas o dhan kamid yihi tanada marka waxaa wy nakiratun udiifat oo nakira la idaafeeyo faina kula wakula bidcatin bidca dhammaanteed bidcadii marka waa mudaaf waa mudaaf ileyhi waa la idaafeeyey bidcana waa nakira u hal lama geliyo sooma idan marka annakiratu idaa udiifat tufiidu lcumuum koo arrinkaas cumuuman tusaa xataa hadday macrifo ahaa lahayd ereygan kullu a tusi lahay cumuum tusa waa lagarta sooma ayb qaara marka waxay yidhaahdaan tudamiru kula shayin biamri rabbiha faasbaxuu laa yura ilaa masaakinuhum ayay soo deliishanayeen oo waxay leeyihin aayaddaas tudamiru kula shayin biamri rabbiha ayaa waxay leeyihiin waxaa laga qaadana dabayshii nebi huud iyo mu'miniintii iyo ma aysa jejebin marka kullu iyadoo la sheegay haddana dad inaan dabayshii wax walbay jejebisay ilaahi subxana watacaala samada iyo dhulka ma jijebinina muminiintii ma aysa jijebinin ma baabiin marka waxaa laga fahmaya meeshaas waxay dhaheen kullu nakiro la idaafeeyey ama siiqadan kullu iyadoo ay soo aroortay haddana cumuum inuusan jirin taa iyada waxaa looglooga jawaabay hadda cumuumki waa jiraa sababta waa maxa waxa laga hadlaaya laba meelba cumuumka waa ku jiraa tudamiru kulla shayin biamri rabbi hada amarka rabbigeed amarkiisa ay wax walba ku jejebinayeen de samada iyo dhulka rabbiga uma soo dirin ba awel intii ilaahay oo amray inay jejebiso halkama reerin cumuumku marka waa dhinacaas wa ogow intii ilaahay usoo diray waxba kama reebin cumuumka aayad sheegaysa kaas ah. ibnu jariir dabarina saas u ishaara waxaa kaloo iyada laftirkeeda ay tahay tudamiru kula shayin biamri rabbihaa wax kastoo loo soo diray isla mid wax kastoo loo soo dirayba wax ay burburinaysa waxaan loosoo diray awalba khitaabkaba kuga jira taasaa marka ibnu jariir ou sheegay marka de in qawaaciddii sharciga culamadu isla ogolaadeen laga tago oo meelo kale wax laga xogxogto waxaa weeyaan marka dadka bidcada jecela waxaas ka daba wareega wax fiicanna ma ah rawahu muslim xadiidku muslim marka bidca waxaa la yiraa iyada marka tacriifka ugu jaamicsan ictisaamkana shaadhibi waa ku sheegay waxay tahay dariiqatun fi diini muqtaraca tudaahi sharciya yuqsadu bisuluuki caleyha almubaalagata fi tacabud dariiqatun fi diini waa dariiq diinka dhexdiisa mukhtaracatun oo la abuuranayo diinkii baa lagu dhex abuuranayo mukhtaracatun waa la ikhtiraacah dariiqatun fi diini mukhtaracatun tudaahi waxay u egtahay asharciyata dariiqadii sharciga aheda u egtahay dhinacay ugu egtahay waa maxayna laga yaaba in qofkaanu waa yani waxaanu eh, qasadkiisu qasad diini ah ilaahay buu ugu dhawaana dhinac marka laga fiiriyo matalan wuxuu samaynayaa eh, eh, laa ilaha illah waan aniga marka aan intaan anagoo badan wareegsanaan laa ilaha illahu qaadayna uu leeyahay laa ilaha illahu waa maxay wax khayr badan waxa la yidhaha wax ugu fiican dhinacaas laa ilaha ilah markaad ka feerisid diin waa inu wuxuu sameynaya haddana laakin diin uma eka waa u eg la yidhi haddana uma eka dhinacaysan uga ekayn waxaysan uga ekayn dhinaca sifada loo sameynayo ugama eka dhinaca cadadkiisa mararka qaar uga ekaanayn mararka qaar dhinaca waktigiisa uga ekaanayn waktigii nebigu sameeyey baan wakti kale hadii la sameeyo yani wax unbay uga duwan tahay diinta waxna diintay kuwaafaqay oo ilaa hadday bidcadu iska ahaa lahayd wax aan shuqulka diin ku lahayn nin kastoo iska garanayo inkastoo bidcada qaarkood bidca xaqiiqiya iyo idaafiya loo kala qaybo bidcada xaqiiqiyada diintaba asal kuma lahayo dadka marka taas nin walba waa garo kaha midda idaafiyada waa midda u eg marka aada ugu shabahdo diinta u shabahdo qofkii caamada dhan waa lagu siri karaa marka qofkaan muxuu sheegay laa ilaha illah unbuu maanta dhan dhahaa allah maxay dhibay lagu leeyahay wasalam ayagaa dhahay ma fiirina maratan kale maxaa ujeedadu ay tahay ninka samaynayo bidcadaas yuqsadu bisuluuki calayha almubaalagatu fi tacabud qaadida dariiqaas la qaadayo ninkan wuxuu rabaa inuu ku dalax tago cibaadadiisa oo ilaahay si fiican u caabudo rabaa taasaa marka keenaysa waa isdhiban ah wuxuu isleeyahay duruqu lkhayr badso mubaalagay ka tahay isaga tacriifkaas marka shaadibi uu sheega jaamica bidcadu marka madmuum riwaayada ugu dambaysa marka sheekhu muxuu keena kula dalaalatin fi bidca waa baadi markii lagu yidhi baadi dabcan baadi intay aadeen sii cadeeyey nebiga kula dalaalatin fi naar baadi kasta naartay aadeen oo ninka bidcada samaynayo keliya camalkiisa lagama aqbalaayo maahane xataa naarta u gugan haddii aan camalkiisa laga aqbaleen oo aan loo qabsaninna waxbayba ahaadayo waana loo qabsana ciqaab ziyaado oo ah camalkii oo la aqbalin ko iyo ciqaab lagu ciqaabo labadaas ku man yahdihi illaahu falaa mudila lahu waman yudlil falaa haadiya lahu qadariyaday rajinada iyagu dhahaayo hanuunka qofka qofkaasaa is hanuuni hanuunka annagaa abuuro karnayl ninka qofkaasaa abuuro karo baadidana saa abuuro karay ilaahay shuqulba kuma lahay tawfiiqda ilaahay qofka oo waafajana waa inkiray xadiidku marka ayaguu radina maxaa ilahi muxuu yihi nebigu muxuu yihi man yahdihi illaahu falaa mudila lahu ninki ilahay hanuuni cid baadiye karta isaga isma ma keensan karo asbaab oo markaa isku sii baadiyay hadduu ilahay hadduu ilaahay ugu talagala inuu hanuuno khayrkao waafajana waman yudlil falaa haadiya lahu marka tanow nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka uu ku furfura jiray iyadaana marka fiican dadka marka khudabada waxaa fiican inay badanaa ay akriyaan yani xandala aan takalluf lahayn khudbadu inay ku furfuraan iftitaax aan lahayn takalluf waxaana sii fiican oo fadli badan in ka nebiga lagu dadaalo uu samey jiray in alxamdu lilahi khudbat lxaajada in lagu dadaalo hataw mid kale ku furfurto xandala ka dhib ma laha laakiin tashaduq lama rabo qofku inuu fasaaxo iska raadiyo oo shan iyo toban daqiiqo keliya ay ka qaadato furfurasho lama rabo sida meelaha qaarkood camal la sameynayo wacan camaar bni yaasirin radi allahu canhuma qaal samictu rasuul allahi rasuulkaan maqlay sala allahu alayh ali wasalam yaquulu xaal uu odhanaayo ina duula salaati rajuli qofka salaadiisa dherarkeeda wa qisara khudbatihi khudbadiisa gaabnaanteeda ma-inatun calaamad waayo min fiqhihi waxgarashadiisa tusayso fahamkiisa tusayso ina duula salaati rajuli ninka salaadiisa dheeraanteeda ou salaada dheeraysanayo wa qisara khudbatihi iyo khudbadiisa gaabnaanteeda ma-inatun calaamo waayo wa amaaratun wa calaamatun waayo min fiqhihi ayay calaamad u tahay waxkaskiisa diinta fahamka uu fahmay calaamad u tahay min fiqhihi fahamkiisa ayay calaamad u tahay rawahu muslimun xadiidka muslima weriy xadiidkan waxaa laga qaadanaya in khudbadu ay gaabnaato nebiga khudbadiisu waa gaabnaa jirta kaanat khudbatuhu qasdan wa salaatuhu qasdan khudbadiisa khudbo dhexdhexaaday u ahayd salaadiisuna salaad dhexdhexaaday u ahayd agarsoma labadooda yaa dheeray salaada iyo khudbada marka salaadiisaa dheeray salaada muxuu ku akri jiray sabixisma iyo alkaar xafiidulkashiya ama wuxuu ku akrin jiray eh, suurat ljumca iyo suuratu eh, almunaafiquun mararka qaarna suurat ljumca iyo anataaka xadiisu maqaashiya markaas nebiga marka arkaanta kalena waa ku dheeraa jira xooga dumaniinu sii jiray maxaa yl arkaanta nebiga waa isku dhadhoway salaadihiisao dhan marka waxaa ka soo baxaysa salaadii uu tartiilinaayo arkaantii u iska daba dhaweynaayo jumco iyo munaafiqiin munaafiquun u akrinaayo waxaa ka imaanaysa khudbadiisu intaasaa ka dheereed oo ka badnayd khudbada nebiga maxay noqonaya wax kooban aada usoo fiqhigiisa say u tusaa ninka fiqigiisa waxay tusaysaa qofku hadal gaaban hadduu dadka wax ku tuso waa qof fiqi fiican laakiin maanta maantana hadduu iska daba wareegayo ma ma fiqhigiisa marka ayaa midda kale waxaa weeyaan khudbada maxaa loogu talagalay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yawmi ljumucati fascow ilaa dikri illahi dikriga alla dadka u degdegaaya meeshaas marka waa in lagu wacdiyaa dad wixii munkaroo markaas jirana looga celiyaa macruufka ka maqanna lagu faraa haddii khudbada dhexdeeda lagu arko wax munkaraadiyana nebigu isoo khudbada ku jiro celi jiray oo dhihi jiray yani eh, ninkii matalan dadka ka takalaabsanayo ijlis faqad aadayta war fariiso dadka waa dhibtay mararka qaar wuxuu samey jiray ninkii kale isagana sunayka alkhafafaani salaad intuu galo intuu iska yimido fariista markaasuu yihi yaa sunayd asallayta ma tukatay mayuu yidhi qum fasalli istaagi salaada duko waa istaaga waa tukada marka nabiga calayhi salaatu salaam salaadana dadka waxbuu ku fari jiray waxna waa uga reebi jiray salaada dhexdeeda khudbada dhexdeeda marka eh, khudbadiisana dhexdhexaada ahayd ibnulqayim wuxuu leeyahay qawaacid ulislaam uu nabiga ka hadli jiray badana islaamka qawaaciddiisa ayuu dadka kala hadli jiray markaas marka dadka khudabada taasaa laga rabaa laba saac ama hal saac minbar inay fuulaan oo markaas qofkii de wax ou maanta ka kasbadanasi jirin al hadalkii hore kan dambe ku iloosiina kan dambe kan hore ku iloosiina warka duu tirada ka bato naam marka dad badan waxaad moodaa takaariirta idaacadahay ka akriyaa khudbadaada taqaariirta idaacadaha laga sheego ayaa khudbada laga akriyaa markaasi haddana weliba wuxuu kusiileeyahay khudbada waxaa loogu talagalay dadku inay ku kala warqaataan waa war aada u foolxumo warkaas masaajida ku badatay weliaa khudbada jimcada waa lagu kala warqaataa fadhi ku dirina masaajidka loo imaan khudbada jimcada dadkaa lagu wacdiyaa diinta dadka loogu sheegaa maxaa dhacay iyo maxaa la joogay iyo usbuucan xaalku muxuu ahaa iyo laguma dhaho haddii shay diini ah usbuucaas dhexdiisa la rabo in dadka lagala hadlo ee soo kordha dee fasco ilaa dikrillahi day ku jirtaa ee warqaadashaday maxaa loogu tilmaamaya lama diidana dadka in munkarka laga reebo laakiin waxa weya waa dikri ilaahay aayaad iyo axaadiisa looga reebaya munkar munkar laakiin haddii maanta dhan la yidhaha maalin walba laga sheekeeyo heblaaya meeshaasay maraysay hebelna meeshaasuu maraayo madaxweyne hebela waxaa sameeyey kan hebelna kaasuu sameeyey masaakiintaan maxay ka qaban karaan maxay ka qaban karaan dadka waxaa ku khayr badan marka qofkii in alla kacabsiga lagu waaniyo asaga waxa ku aadan in loo sheego dadka madaxdooda marka wixii looga baahan yahay iyagana loo sheego oo dadkii iyo labada qoloba markaas loo wax loo sheego kuwan loo naseexo wax loo sheego kuwan wax loo sheego waxa ay samayn karaanna kuwan loo loogu naseexay ilaa qofku wax uusa awoodi karin dib u dhigtaa wax uu awoodi karo sameeya marka hadiga nabiga caleyhi salaatu wasalaam saasu ahay marka khudabta waa in dadka mawaa saas darteed ummaddii markay ka tageen kutubta noocaas jiil waxaa soo baxay oo tarbiyoobay oo ku tarbiyoobay waxaas uo keliya oo khudabtiiba marka laga dhigaayo haddii dadka lagu wacdiyo khudbadii oo diinta lagu loogu sheego ee maalinba mawduuc wacdi a ah loo soo qaato khudbadan waa caajis in la aa ka dhalata khudbooyinka kalena marka aada loo xiiseeya oo maanta dhan kanaa la sheegay saanaa la yiri iyo banaanbaxaa jira iyo waxyaabaha noocaas lagu sheega marka waa laga fiicaya waxyaabahaas nabiga caleyhi salaatu wasalaam dadka qawaacid lislaam uu kala hadli jiray halagala hadlo khudbadan waxaa lainay gaabnaato daliilka iska badan rawahu muslimun xadiidka muslim ina duula salaati rajuli ninka salaadiisa dheeraanteeda wa qisara khudbatihi khudbadiisa gaabnaanteeda ma-inatun weeyaan calaamad min fiqhihi fiqhigiisa calaamad u ah oo tusayso rawaahu muslimun marka wixii waaqiciyo diini ah dabcan culammadii horeba waa ka hadli jireen laakiin waxaa la rabaa in looga hadlo habdiineed oo dadkii marka alla lagu cabsigeliyo qiyaamaha lagu cabsigeliyo waa kale habdiineed in loo sheego albulqini waxaa la sheegay tarjamadiisa alxaafid alimaam albulqini oo siraaj albulqini ibnu xajar sheekiisa ahay wuxuu ahaa nin aada dadka manaaninkaas uga reebo oo macruufka ku faro xutabta dhexdooda oo yacni canshuuraha iyo dawladaha ka waaliyo oo <clears throat> canshuurahan marka mukuustan baatilkaa dadka waa ka celi jiray waxa markaas munkaro dadku ay samaynayaen oo ka reebi jireen taraajim badanna waa ku arkaya dad xutaba ahay oo laleeyahay ciiz ibnu cabdisalaam oo kale sultaan culamaa waa ka hadli jiray dadka munkarka ay samaynayaan waana ku zuuli jiray khudabta iyo meelaha laysugu yimaado waa in diineed lagu zuuliy laakiin khudbadu hadday iska noqoto waxaan ka hadlayna waxaa weeyaan wax iska socdo oo aan dhammaadna aan lahayn hadaf hadda markaa cado aayaad iyo xadiidna aan dadka loo sheegayn haddaad markaa qofka wax ka reebto inaad aayad iyo xadiid uga reebto khudbadii mararka qaarkood waxaa dhacaysa inaan hal aayad lagu soo qaadno muddo waxaad fariisana aayad aan lagu soo qaadan hal xadiid maxay tahay marka fascu ilaa dikrilah miya khudbada wacan ummi hishaamin binti xaaritata ahayd radia allahu canha qaalat waxay tiri maa ahadtu ma aanan qaadan min qaaf wlqur'aani almajiid ilaa can lisaani rasuuli illahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga carabkiisa unbaan ka qaatay yaqra'uhaa isagoo akrinayo kula jumcatin ama yaqra'uhaa waa akri jiray kula jumcatin jumco kasta cala almimbari mimbarka korkiisu ka akri jiray idaa khaaba annaasa dadka hadduu u khudbaynaayo rawahu muslim xadiidka muslim ayaa weriyey xadiidkan marka ayb isna waxaa laga qaadanaya nebigu inuu qur-aan ku akri jiro khudbadiisa saa darteed marka khudbada marka waa in aayad qur-aan ugu yaraan hal aayad waa inay ku jirto nebigu qaaf wuxuu u doortayna waxay ahayd in eh, mawaacidda ku sugan suuradda oo mar ay qiyaamihii ka hadlayso abuuristi dhul ay cir iyo waxa ku dhex jira la abuuray qur-aanka weynaantiisa eh, sa wax lagu waaniyo wahaakada ah. ummadihii hore meelo badanay marka ay taabanayn fawaa-ideedan alimaam ibn wuxuu ku sheegay alfawaaid kitaabkiisa lera alfawaa-id ayuu ku sheegay suuraddan fawaa-idda ku jirta marka nebigu wuxuu ku akrin jiray khudbaduu ku akrin jiray marka waxaa laga qaadanaya markay leedahay yaqra'uhaa kula jumcatin inuu jumco walba uu aqri jiray iyada oo dhan ama qayb ka mida ah. ama qeyb kamida ah ayuu ku aqrin jiray oo marka dadka in qur-aanka lagu waaniyo waay oo dadka lagu cabsi geliyo maxaa yl wuxuu yihi fadakir bilqur'aani man yakaafu waciid qofkii qur-aanka in laga dheereeya ma wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yidhi man takalama yowma aljumcati maalinta jumcada qofkii hadlo walxaal alimaamu imaamkuna yakdubu ou khudbo akrinayo fahuwa isagu kamahali lximaari dameer oo kale waa yaxmilu dameerkaas oo yaxmilu xambaarayo asxaaran yani kutubo xambaarsan walays waladii midka yaquulu lahu ku dhahaayo isaga ansib laysat lahu jumcatun jumca uma sugnaan ninkaas rawaahu axmedu axmed baa xadiidka wariyay biisnaadin laa basa bihi isnaad laa ba'sa bihi abuu ku weriy marka isnaadka hadda halkaan laa ba'sa bihi laakiin imaam axmed isnaadka uu ku wariyey waa daciif leanna macala waxaa ku jiro mujaalid ibnu saciidaa ku jiro mujaalid ibnu saciid ayaa ku jiro ibnu xajar laftirkiisa taqriibka waxa uu ku yiri laysa bilqawiyi waqad tagayara fii aakhiri cumrihi mujalid ibnu saciid ayaa ku jiro markii ugu da waxa uuna yiri ibnu xajar laysa bilqawiyi ayuu taqriiba ku yiri laakiinse xadiidkan ibnu xajar fatxulbaariga juska labaad safxad afar boqol sideetan iyo ko xadiidka raqamkiisu sagaal boqol soddon iyo afar ayuu ku sheegay waxa uuna yiri markuu xadiidkan sheegay kabacdi sharaxa uu ku sheegay ayuu wuxuu yihi walahu shaahidun qawiyun fii jaamici xamaad ibni salama xadiidkan wuxuu leeyahay shaahid xoog badan shaahid xoog badan oo fii e, walahu shaahidun qawiyun fii jaamici xamaad bni salma can ibni cumar mawquufan xadiidkan isagoo kale ayaa jaamicu xamaad ibni salma ku sugan oo ah min xadiidi ibni cumar laakiin mawquuf ibni cumar uu ku yahay marka mawquufkaas iyo marfuucan as oojinay cindaidin marka laa ba'sa bihi wahuwa yufasiru wahuwa isagu xadiidkan yufasiru wuxuu fasirayaa xadiida abi hurayrata radia allahu canhu mufasira fi saxiixayna ku sugan marfuucan xaal uu yahay mid nabiga loo rafciy isagoo nabiga loo rafciyey idaa qulta lisaaxibika saaxibka haddaa u tira ku dhahdo ansid aamus dheg raarici yowma aljumcati maalinta jumcada walimaamu walxaal alimaamu imaamkuna yakdubu ou khudbo akrinaayo faqad laqawta waad laqwisay laqwigaas waxa laga wadaa xadiidkan iyo waxa marka qofka eh, haddii uu laqwiyo maxaa ka laqwigaas muxuu noqonaa marka waa laysat lahu jumca jumca uma sugnaanaysa waxaa ka imaanaya laqwigii marka macnaa faqad laqawtadan marka maxaa laga wadaa nadr bnu shumayl waxa uu yihi oo shuukhda muslim iyana kamid a culamada gariibkana kamid ah oo xadiidka gariibkiisa aada u sharxo waxa uu yidhi faqad yani faqad laqawta wuxuu ku fasiray ibta min aljri faqad khibta min alajri ajirkii ayaad ka hoogtay oo yani ajrigii jumcada waa ka hoogtay waa waa ku seegay ajrigii jumcadaa ku dhaafay saasuu ku fasiray faqad khibta min khibta min aljri khibta min aljri waxaa kaloo lagu fasiray faqad lagawta batalat fadiilatu jumcatika jumcadaada fadiiladeeda waa burtay waxaa kaloo la yidhi saarat jumcatuka duhran jumcadaadiiba duhra isku bedeshay jumcadaada duhra isku bedesho waxaa laga wadaa jumcadii ajrigii lagu helayo mahelaysid xilkii unbaa kaa dhacday salaad unbaa dukatay oo taariku salaad ama salaadan inaad ka tagtay ayaan lagu qoraynin waxaa jira laakiin laguu qorayn dimadaada beri noqotay bis riwaaya abu daawuud ibnu xajar ou sheegay ibnu khuseyme ay werinayaan waxau yidhi waman laqaa taa marka inay duur noqonayso riwaayadana weliba loo deliisho kara waman lagaa qofkii laqwiyo watakadaa riqaaba annaasi dadka luqumahooda ka tallaabsado kaanat lahu duhran duhray u noqonay bimacna kaanat lahu duhran xadiidka cabdullaahi bni wahab oo fasiraayo waa ruwaadda xadiidkaasi ayaa waxa uu yidhi ajza canhu salaatu salaadii waa ka gudantay waxaruma fadiilat ljumcati ama waxurima waxaa laga xarimay fadiilat ljumcati laga hoojiyey ah, waxaruma fadiilat ljumcati ama waxurima canhu waxaa laga hoojiyey fadiilat ljumca laga hoojiye ibnu xajar fatxulbaariga saasuu ku sheegay marka isku soo duduub faqad lagawta macnaha ku jira waxay tahay jumco uma sugnaanayso riwaayada hore ayaa wax fasiraysa midda dambe waa midda la fasiraayo ka wadaani waa maxay inaysan jumco kuu sugnaanaynin jumco kuma sugnaanaysa maxaa laga wadaana dhowr macnaa laga wadi karaa ajarkii jumcada ma helaysa amaba jumcadaadii duhur oo kale noqoto xilki unbaa kaa dhacay laakiin wax ajara ah meeshii kama qaadaysa oo jumcadii lagu xiray ila jumcada ajar badan baa laga helaa maogta kaas ma helaysa ayb macnaha halkaasaa marka lagu fasiray halkan marka waxaa laga qaadanaa eh, eh, eh, alinsaatu ahnaa alkhudba khudbada inta lagu jiro in la aamuso la dheg raaraciyo khadiibka la dhegeysto culamada marka waxay ka hadleen maxaa xukunkeeda uu yahay insaadka xukunka insaadku waa waajib laanna maxaa yeelay axaadiistan marka waxay kutusaysaa wujuub maxaa yeele wax adiga marka kaa salaadaadii duhur u bedel jumcadaadii duhur u bedelaay ama in marka lagu shabaho fahuwa kamathalin ximaari yaxmilu asfaaran la yiraahdo waxaa weeyaan marka tashbiiha noocaas oo kale wuxuu keenaa wax waajiba in laga tegey midda kale eh, goorma ayaa insaafka uu socona aamusitaanka iyo digraaracinta goormaa ah lagaa rabaa adeeg waxaa lagaa rabaa ay tahay inta imaamka uu khudbeynayo xadiidku saasuu yihi marka waqtiyada imaamka uusan khudbeynayn laba fadhiga udhexeeya labada eh, khudbo oo kale oo imaamka uu aamusan yahay ma soo gelayso shaarix sancaaniga saas oo kale ishaaraa sidoo kale marka culimada qaar ibnulmundir uu kasoo guurinayana saasoo kale ay qabaan qaarna waxay leyin marba hadduu meesha mimbarka soo koro imaamka waa dhamaatahaan laakiin xadiidka daahirkiisa walimaamu yakdubu walxaal alimaamu imaamkuna yakdubu oo khudbo akrinayo marka markausa imaamka khudbada akrinaynin assalaamu calaykum matalan uu yiri waa fariisa khudbadii ma bilaabin aadaankiyaa bilaaban rab intaas qofka hadduu hadlo wax dhibaataa mal lianna maxaa yale imaamku xaala alkhudba kuma jiro waxaa kaloo culimadu ka hadleen iyadana ishaarada in loo tilmaamo adoon hadlo inaad wax ishaarto iyadana wax dhibaataa mala ishaarada waa la samay karaa ibnu cumar ay ka sugnaatay inuu dhagax ku marar qaar oo ku tuuri jiray ou ruxa masaajidka ayuu hadhow arko qof hadlaayo ayuu ku tuuri jiray markaas dhihi jirgo-aamusi jiray taas dhib malaa marka laakiin hadduu yira aamus oo hadlo markaas waxaa kaloo khudbada laga meeshaan laga qaadanaa mar haddii alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar laysku diido in la sameeyo nin khudbadii ku dhex hadla aamus inaad tira waa alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar fii xaali khudba waa laysku diido wax kalo marka wax la ogolyahay khudbadii dhexdeeda qur-aan lagu akristo ma banaana ma banaana in khudbadii dhexdeeda lagu hadlo ma banaano in lagu tasbiixsado marka waxay culamadu ka hadleen haddii nebiga marka khadiibku matalan hadduu akriyo yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasalimuu tasliima qofku sidee buu yeelaa culimada marka imaamu shaafici laba qowla lagu soo guuriyey qaarna inaysa dhib lahayn hadduu amarkaas qaato ee uu nebigu ku salliyo korna u qaado weliba codkiisa riwaaya ama qowl imaamu shaafici uu leeyahay oranaa maya yusallii calayhi sifran nebigu waa ku sallinaa qalbigiisa uga talinay sir ma hadlaayo taasaana wallahu aclam raajix sababta waxay tahay eh, alamru bilmacruufka diinta uu kamid yahay waana laisku diiyo salligana marka in hoos qofku marka ugu yiri imaamku asaga waa hadli karaa xukunkan imaamka maa khudbada dhegeysanayo imaamku wuu hadli karaa isaga khudbada inta gooyo ayuu qof uu wax ka reebi karaa aamus u dhihi karaa salaada ma dukatay u dhihi karaa wahaakada culamada qaarkood marka waxaa kaloo iyada meeshaan uga hadlaan khudbada hayr lcarabiya khudbada ma lagu akri karaa waxaan carabi ahayn ma lagu akri karaa ahlucilmiga qaarkood baa waxay qabaan inaan lagu akri karin culamada shaaficiyadana saasay qaateen oo haddii lagu akriyo khudbada ma ansaxayso waa an takuuna carabiya qasab ay agteeda ay ka tahay laakiin sida raajixa ah waxaa weeyaan haddii dadka khudbada meeshaan khudbadan ujeedadeeda waa maxay tadkiiru naas waa waa in dadka la waaniyo khudbada ujeeda ujeedada khudbada laga leeya waa in dadka lagu waaniya haddaynan dadkii afcarabiga fahmaynin luqadii ay fahmi karaan lagu waanina laakiin shardi waxaa ah in waxyaabihii addaa- aan soo sheegnay alxamdu iyo ashhadu an laa ilaha ila allahu nebiga salligiisa iyo aayadaha iyo afcarabigeeda in loo dahayo laakiin intii kale in loogu akri karo luqad kale maxaa maxaayl wax arrintaas diidaya mal culamada shaaficiyadana waxay u deliishanayaan waxa keliya ay deliishanayaan waxa weeyaan waa dikriga waxay leeyin waa dikri khudbada dikrina de marka waxaa weya lama bedeli karo laakiin dikrigaani ma aha mutacabadun binafsihi maaha dikri mucayan oo nebiga ka arooray oo lagu cibaadeysanaa ma aha khudbadee mogta ma la fahmi karaa farqigaas marka ma lamid ah dikriga atixiyaadka oo kale lamid maaha laanna atixiyaadka waa dikri khaasa ee nebigu uu dadka baray la-an keyrkiis lama ku ansaxayo salaada markaa timaado allahu akbar faatixada aqriyaa lagu yiri faatixada waa dikri khaas ah faatixada waa dikri khaas ah marka iyadoo kale marka adkaarta khaaska waa tawqiifi oo iyagu yani lagu cibaadeysanaya iyaga laf ahaantoodaba lagu cibaadeysanaya laakiin wixii aan noocaas ahayn oo laf ahaantiisa aan lagu cibaadeysanaynin sida masalan khudbada jimcada wacdigeeda oo kale luqada kale waa lagu akri karaa maxaa cilada laga rabaa waxay tahay dadka in la waaniyey awalba fascow ilaa dikrillah wadarulba marka dikriga alla halkaan meeshaan yaallo ma ahan dikri alla oo intaas akriyana la yiri ma aha ma fahamteen ee waa un di ilaahay isku cabsiyo oo isku waaniyo ilaahay subxaana watacaala ayib meelo fara badanna dadku waa ka sameeya muslimiinta ulumka marka inkastoo luqada carabiga wax iyadu fiican tahay haddana laakin anna waxaan ka hadlayna waxaa weeye khudbadu ma ansaxmayso ma ansaxayso dad marka waxaa jira muqafaliin iska ahoo haddii hal eray af soomaali lagu sharxo khudbadii ka yaacayo oo dhahay waa burta khudbadii wabitaali salaadana waa bure waxaasoo kale marka diin nebigana ma dhihin caleyhi salaatu wasalaam dadku inay isku dhigaan isku adkeeyaanna ma ah waxaad arkee shaydaanka soo uga qaalib noqday wax nebiga aan ka soo aroorinna waa isku dhibaaya wixii nebiga ka soo aroorayna sameeya laguma karo waa cajiib kutubtaas marka fiqigana waa un laga faaiidy waa laga faa'iideysana ee iyagu ma aha aayaad iyo axaadiis ma wax kastoo ku qoran waa waa aayad ama xadiid maaha macnaheeda wuxuu kula soo goodaa marka waa an takuuna carabiyatan aan la yiriy kuleeya ma nabigaa yiri caleyhi salaatu wasalaam naam taa marka iyada macnaheeda macnaha ku jira waa taas marka waxyaabahaas marka axkaamtaas dhan ayaa khudbada looga dhex hadlaa khudbadii marka hadday hal noqoto ama marka waa inay laba ahaato taasna waa soo sheegnay wacan ibni cabaasin wacan jaabirin qaala waxa uu yidhi dakala rajulu nin baa soo ayaa soo galay yowma aljumcati maalin jumca jumcadii maalinteeda masaajidkuu soo galay wanabiyu alxaal annabiyu nabiguna sala allahu alayh waali wasalam yakdubu khudba akrinay faqaala waxau yidhi sallayta ma tukatay nebigaa odhanaya ninkaa sulayk ayaa magaciisa la dhihi jiray qaala waxau yihi laa maya ma tukanin qaala waxau yihi qum istaag fasalli tuko rakcateyni laba ragca tuko muttafaqun calayh riwaayo kale waxay ku daray oo muslim oo wariyey watajawad bihimaa soo gaabi labada ragca welig soo gaabsa lidaalika culamada shaaficiyada meesha ay ka keeneen sallaa rakcatayni khafiifatayni meeshaas riwaayadaa muslim riwaayada soo gaabiy marka si oo khudbadii u dhageysto masaladan iyadana marka ah in qofka hadduu yimaado imaamka oo qudbeynayo waxaa sunnaa inuu laba ragca tukay oo laba ragco taxiyatulmasjidka haddii marka ay dhacdo labadan ragco waxaa laga qaadanaa marka xadiidkan imaamkiio qudbeynayo labada ragco tukana dhibaatana male xanafiyadu meeshaan waa diidaan waana isku adkeeyaan iyaguna waxay yidhaahdaan imaamka khadiibka oo qudbeynayo sideedaba maba la tuka karaa sababta waa maxay dee khudbadii m insaaf aawayay leeyihi insaafka aawayay khudbadii in la dhegeysto loo loodhag raaricayaa loogu talagal waxaa loogu jawaabaa nebiga insaafka dadka faray ayaa ninkan faray aso asoo hadlaaya nebiga inuu haddana ninkan salaada uu tukado marka nebigaa la raaca calayhi isalaatu wasalaam laba xaalaana lagu kala gedinayo hal xaalo hadii haddaad timaado khadiibkii khudbaynayo ayaa tukanay labadan waa fariisan isla markii waana dhegeysan kii hore u fadhiya laakiin inuu istaago salaad gala looma ogolo isaga aa fahamtaysma midda kale xanafiyadu marka waxyaaba badaana isku dayeen marka inay xadiidkan uga baxsadaan waxyaabaha ay aad u cajaa'ibka badan ay la imaadeen waxaa kamid a waxay yidhaahdeen <clears throat> ninkan nabiga caleyhi salaatu wasalaam sababta ugu yiri istaag waxay ahayday labadii rabco salaada subax ayuusan tukanina subxii nebiga marka waa yar ceeb qarinayo dadka dhexdooda inuu ku ceebeeyo diiday marka nebiga marka waaaloo waxaa loo kashfiyey oo la tusay ninkan inuusan subaxa tukanin intalaad subax markaas yir istaago laba ragca duko subaxooda ka wareey waxaasoo kale marka axaadiista nebiga in lagu xambaaro iyadoo madhab loo nusreyna khalad midda labaad mar kale haddana waxay yidhaahdeen labadan ragca ninkaanu nebiga waxa ugu talagalay in dadka ay arkaan maadaama maskiin aha nin faqiir u ahayo dhar jeexjeexan iska liito wato si ay dadka ugu sadaqaystaan ayuu nebigu rabay marka inay dadku arkaan u rabay istaago salaad inay dadku arkaan markaas weliba xadiidka riwaaya kamiday marka ay keeneen xadiidka aakhirkiisa mar hortiisa wuxuu leey ninaan soo galay dharkiisu oo hay-adiisu ay tahay mid eh, eh, yani basaasan in basaasan dharkiisu dhibaata ka muuqato ayaa soo galay markaasuu marka nebigu wuxuu yihi waa iska fariista qum fasalli wuxuu yihi istaagiyo laba ragca tukudsal qariinay uga dhigaayaan marka inta hore ayay waxay uga dhigaayaan cillay uga xukunka cillo uga dhigayaan waana iska cilladana marka usuul fiqiga la joogo inay mudarido tahay cilladu haddaysan mudarido ahayn xukunkan aysan yacni xukunkan joogto aysan cillo ugu noqon karin bal ay tahay cillo marna imaan karto marna caado ahaan isaga imaanaysa marna maqan cillo oo ma noqon karto xugun laga dhisi karo ma noqon karto matala waxaa kamid a ah xadiidka ibnu cabaas oo kale bariira ninkeeda waxau ahaa yuu yidhi bariira ikhtiyaara la siiyey markii eh, eh, iyada ay xorowday ninkeeda ou addoonnimada baaqi ku ahaay ikhtiyaara la siiyey nikaaxi sii wado inay ninkan ka tagto wa kaana zawjuhaa zawjkeeda waxau ahaa cabdan aswada addoon madoobo ahaa marka madoobaantan xukunka saameyn kuma laha lama dhahaayo haduu adoonku hadduu cad yahay ikhtiyaar male naag ay kuhoos xoreeyey lama dhahayo ma fahamte cilla mudarida ma aha xasuuayb ibnu xajar marka wuxuu uga jawaabay haddana ninkii mar labaad jimco labaad weliba asausaata dheereyna wuxuu yihi jimcadii labaado haddana yimid sidii oo kale waa hilmaamo waa fariisa nebiga wuxuu yihi qum fasalli ragcateen laba ragcad tukuyey haddii jimcadii hore wax loo aruuriyey tan dambana maxaa la yeelaya marka baxsi fiican uu ka sameeyey ibnu xajar fatalbaariga mas'aladaas waxay kutusay waa un namuudaj waxaan u sheegaa waxay tahay namuudaj waayo maxaala dadka madaahibta taqliidsado oon madaahibta si fiican uga faa-iideysanin waxaa lagu yaqaanaa naska markau ka hor yimaado madhabkooda intay ka baxaayaan intay ka baxaayaan gadaalay kasoo wareegayaan intaas naska inay ka cararaanay rabaan wayaxtamilu kada wayaxtamilu kada wayaxtamilu kada ay wadaan marka taasna xanafiya keliya ma ahane madaahibtoo dhana iskale muqalidiintooda waxaa la rabaa naska in loo hogaansame naska in la jiidjiido lama rabo marba meel lagu dayo xadiidkan marka culamada muxadisiintu waa qaateen fiqiga ku jiro wacan ibni cabaasin ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam ibna cabaas waxaa laga wariyey nabiga caleyhi salaatu wasalaam kaana wuxuu aha yaqra'u mid akriyo fii salaati ljumcati salaada jumcada dhexdeeda suurata aljumcati ayuu akrinaya suurat ljumca iyo almunaafiqiin rawahu muslimun muslima yiri jumca iyo munaafiq ragcada kuwaad jumca midda kalena almunaafiquun culamada waxay ku cileeyeen sababta ay yidhaahdeen maadaama jumcada oo kale maxfal weyn uu yahay oo dadku dhan wada imaanayaan oo mid aan salaadaha kale xataa ka jirin iska imaanayo iyo munaafiq xataa uu imaanayo marka maadaama ay munaafiqiintu imaanayaan meesha iyagoo istustusayo dadka ayuu nebiga suuradan qaaricada ku aqri jiray marka labada suuradood la akriyay wawalahu isla muslim waxaa usugnaatay can inucmaan bni bashiirin kaana yaqra' wuxuu ahaa nebiga mid akriya fi lciideyni ciideynka iyo wafi ljumcati salaada jumcadaba bisabix isma rabbika alaclaa wahal ataaka xadiidu lhaashiya sabix isma rabbika alaclaa hal ataaka xadiidu lhaashiya akri jira waxaana waa soo aroortay suurat ljumca iyo halataak xadiisulhaashiya ragcada labaad taana waa soo aroortay oo sifatu salaadka sheekh albani waa ku ishaara wacan zayd bn arqam radia allahu canhu qaal waxau yihi salla nabiyu sala allahu alayh wali wasalam nabiga ayaa tukaday alciida ciiddii buu tukaday uma markaa dabadeed rahasa waa rugsiyey fi ljumcati jumcadii baa rugsiyey faqaala waxa uuna yihi man shaa qofkii doono an yusallia inuu tukado jumcada falyusalli ha tukado rawaahu khamsatu ila tirmidi shantii baa welise tirmidi maahay wa saxaxu ibnu khuseyme xadiidkan ibnu khuseymena saxeexiyay xadiidkan isaga alimaamu dahabi miisaan lictidaalka awal xadiidka sanadkiisa waxaa ku jiro iyaasu bnu abi ramla in layda iyaasu bnu abi ramla ayaa ku jiro xadiidkan sanadkiisa iyaasu bnu abi ramla ayaa ku jiro kan abu daawuud iyo midda axmed labadaba waa iyaas bin abi ramla ku jira imaamu zahabina miisaanulctidaalka wuxuu ku yiri tarjamay iyaas bn abi ramla waxa uu yihi iyaasu bnu abi ramla fi xadiidi zayd bni arqam xiina sa'alahu mucaawiya waa xadiidkan wa qaala ibn lmundir ibn lmundir wuxuu yihi laa yahbutu haada xadiidkan ma sugnaanayo yii fa ina iyaasan majhuulun maxaa yeel iyaas bnu abi ramla majhuul wa ibnu khuseymana xadiidkan wuxuu ku xiray musaxaab ibni khuseymada wahmi baa ku jiro maxaa maxaayl saxiixu ibni khuseyme haddaad u laabato ibnu khuseyme xadiidka sixadiisa wuxuu ku xiray yani iyaas ibnu mucaawiya cadaaladiisuu ku xiray oo waxa uu yidhi xadiidkan waa saxiix haddii iyaas ibnu mucaawiya cadli ou noqdo ama iqa ou noqdo liannii waxaa yl maxaa yl anuu ma ogiyi wax cadaalada uma ogiyo yii marka ibni khuseyme agtiisana majhuulow ka yahay soo ma jeedi ibnu xuseyme marka wuxuu ku xiray xadiidka sixadiisa ninkan ku jira sanadka haddii uu iqa noqday haddii kale marka waa saxaawi ibnu khuseymadan xoogaa marka wahmigaa meeshaas ku jira iska ogow waxaa kaloo iyadana meesha marka yaallo ibnu xajar laftirkiisa taqriibka iyaas ibn abiramla majhuul waay laakiin xadiidka isagoo sana waxaa saxiix yeelay cali bn lmadini shaykh lbukhaari iyo imaam nawowi baabkiisa khulaasada marka axaadiid eh, kalena de waa soo aroorto baabkan laftirkiisa ku saabsan marka culamada eh, mucaliqa de muxaqiqa kitaabkan hayo samiir eh, zuhayrin xadiidka saxiixu ligayrihi saxiixun ligayrihi marka waxaa ka garreeba saxiixun ligayri hadduu yahay duruq kale oo xasan ahaaba jirtaba lidaatihi lidaatiha iskeed xasan u ah marka labadaas xadiidtaas xasanka marka laysu geeyay xadiidka duruq kale kulleyta uu leeyahay oo saxiix ku noqona marka duruqdaasna iskoodayba xasan u yihiin sida imaamu nawowi kitaabkan khulaasada baab kitaabkiisa alkhulaasa oo ku qoray oo baabka axaadiidu keenay oo kusaabsan baabka ayb iyo xisa ibnu cabaas iyo waa laga qaadanaa laftirkeeda cabdaa ibn abi rabax qisada uu werinayo cabdullah bni zubeyr ayaa ciid iyo jumca isku soo aaday mar markaasu ibnu zubayr ouna eh, ciidiiuna tujin maka dhexdeeda ma soo bixinba marka casirka unbuu noo soo baxay markaasaa ibnu cabaas loo sheegay waxa uu yidhi waa sunno wa sunn waa sunna markuu saxaabigu yiraa atay xukma rafci taasaa xataa xadiidkaas ayaa marka isagana ansaxa khulaasada marka fiqiga xadiidkan laga qaadana marka waxaa laga qaadana hadday ciid iyo jumco isku soo aadaan maxaa la sameeya awalan imaamku inuu jumcada oogo imaamku inuu jumcada oogo maxaa yeelay si ugu tujiyo dadka aan ciidda tukanin marka qofkay ciiddii dhaaftay isaga waa laga rabaa jumco moogta waa inuu marka imaamka oo jumcada u eego dadka marka maxaa iyaga ikhtiyaar l ninkii rabana jumcada waa iska tukan karaa oo jumcada waa imaan karaa ninkii rabana jumcada waa iska dhaafi karaa duhur la tukana laakiin qowl waxaa jira isagana oranaayo xataa ciiddaas laftirkeeda waxay kaa gudaysaa jumcadii mar hadday meesha ka baxday duhur maba imaan kara ay leeyihi laakiin duhur waa imaan karaa sababto ah jumcada waxaa laga bedelayba duhur oo qofku hadda hadday jumcada dhaafto muxuu sameeyaan duhuruu tukadaa sooma duhuruu tu marka in lala imaado midda kale salaaduhu waa shan salaadaha shan salaadood a maalin waxaa la tukayay haddii la yidhaha jumcana yaa la tukanin yaanan lala tukanin duhur yaa la tukanin salaada ciidana aynan ahayn shanta salaadood aysan kamid ahayn leanna muttafaqaa lagu yahay ciiddu inaysan salawaat lkhamsa kamid ma aha muttafaqaa lagu yahay marka haddii waad salaad afar salaadood maalin in la tukadaa ay banaan tahay lama sheegin lidalika ibnulmundir kitaabkiisa alawsat ibnulmundir awsatka wuxuu leeyahay shanta salaadood ijmaacay ku ansaxay kitaabka qur-aankaa tusay xadiidkaa tusay ijmaacu lummana waa tusay in shan salaadood maali maalin walba nalaga rabo salaada ciidana xadiidkan marka isaga waaba daciifiyey ibnulmundir ayb wuxuu yihi salaada ciidana inaynan shanta salaadood oo maktuubaadka kamid inaysan kamid ahaynna waa lagu ijmaacsan yahay maxay noqonaya marka haddaysan shanta salaadood kamid ahayn tadawuc ay noqonaya tadawucna ma ka bedel noqon karo salaad tadawucana laguma bedelayo yii mid waajiba haddii kulankii labaad marka maxaa cilada nebiga usan u yidhi marka ay noqon oo nebiga usaan u yimi wuxuu u yidhi dadkii inay intay ciiddi u yimaadaan haddana ay noqdaan haddana mar labaad ay jimco soo aadaan takalufaa ku jira fahmaysan sooma leana maxaa yeele dadku waxay ka imaaji waagaan hal jumca madiine lagu oogi jira bas hal jumca keliya marka dadka cawaalil madiina degan salaadii ciidan hal meelaa lagu oogi jiro inay ciiddi u yimaadaan gurigeed u laabtaan ila ciiddi barqaa la tukana haddana duhurka soo laabtaan kahor waxay noqonay takaluf saasaa marka looga rogseeyay laakiin duhur lagama rogseeno nas sheegaa in duhur laga rugseeyo ma jiro ayb marka saas darteed ixtiyaadka sida uu ku jiro raajixa saxiixa oo alcilmu cinda allahi tacaala waa in duhurka la tukado hadduuse qofka hadduu ciida dukaday jumcada ikhtiyaar u leeyahay hadduu inuu dukado hadduu dukado waa u tukana hadduusan tukanina duhur u tukana haddii uusan tukanina duhur u tukana laakiin lama soofa ilaa iyo casirka sidoo kale qisada ibnu zubayr ibnu zubayr nas kuma aha inuusan duhur dukanin naf inuusan salaada duhur oo ka tegin casaruu soo baxaday duhur inuusan inuu tukaday in kale waa muxtamal labadan nas uma noqon karta in casar keliya وan abi hurayraa radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam marka ibnulmundir say qowlka jumcada ma dhacayso leeyahay qowlka ibnulmundir saas jumcadu nasay ku waajibtay iyo ijmaac leeyahay tadawuc jumcadii marka ma waxayna laakiin mar hadduu xadiis ikhtiyaarka isugay wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam idaa sallaa axadukum aljumcata axadkiin hadduu jumcada tukado falyusalli bacdaha arbacan gadaasheed afar ragca ha tukado rawahu muslimun waa bacdiyadii waay ibnu xajar fiiri waxau sheegay salaada jumcada kadib in afar ragco la tukanayo qabliyadeeda aama marka ma laha qabliya jumcada yani salaad raatibo oo jumcada ka horeysa ma jirto axaadiista kusoo aroortana waa daciif keliya waxaa loo sheegaa waa maxay taxiyatulmasjidka inuu marka dukado iyo sunna mulaqa inuu dukado iyo sunna mulaqa inuu dukado oo yani markaas adigu barqadii masalaadka timaa iska wad salaad hatirina iska duko asxaabtu waa sameey jireen sidaa laakiin salaad marka sida duhurka ay afar ragca uga horeyso oo raatibo iska joogta ah oo cadad mucayana raatibo ku ah ma jirto malaha salaada jumcada bacdiya unba wacan isaa bni yaziid ana mucaawiyata qaala waxa uu yihi ana mucaawiyata mucaawiya qaala lahu wuxuu ku yihi isaga idaa salayta aljumcata jumcada haddaa tukatid falaa tasilha ha ku xiriirinin bisalaatin salaad kale ha ku xiriirinin markaad jumcada ka baxda asalaamu calaykum asalaam horaa ka istaagin salaad kale ha ku xijinin xataa takallama intaad ka hadasho ow takhruju ama aad ka baxdo faina rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka maxaa amaranaa bidalika sidaa buun amray allaa nuusila bisalaatan salaad inaanan ku xiriirinin bisalaatin salaad kale xataa natakalama ilaa aan ka hadalno osa nakrija aan ka baxno rawahu muslimun meeshaan marka imaamu nawowi wuxuu leeyahay waxay daliil u tahay qofku inuu sunada naqliyo meesha uu faradka ku tukada meelaan ahayn inuu sunada ku tukado inay fiicantahay fadli badan tahay weliba waxaa fadli badan inuu guriga u naqliso sida axaadiis ay ku timid hadduunan guriga samaynaynin masaajka meel kaleo mida ah. laba cilaa ku jirta marka laba xikmadaa ku jirta mid waxa ay tahay in meelaha aada ku tukanayso ay kuu badato meelo fara badan oo dhulka kamida ah qiyaamaha ay kuu markhaati kacdo midda labaadna waxaa weeyaan in farad iyo sunno laysku xijiyo ba aad aan la kala xisaynayn asalaamu calayku waraxmatullahi asalamu calayku waraxmatullah horaa ka istaagta waxaa lagu malaynaa salaadii faradka weli inay socoto ayaa loo malaynaya ishtibahaasna waa la diidaa marka iyo eh, kaanshadaas meesha iska imaana taana waa la diida marka maxaa salaadi lagu gooy maxaa lagu gooyi karaa marka arrintaas imaa inaad hadasho iyo imaa inaad naqli intiqaal inaad samayso intiqaalkaana fadli badan weliba ay rawaahu muslimun xadiidka muslima ah weliba